laahi rab alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin walaslu fi lakhbaari an tu'ahara wajawazuu taqdiima id laa darara famnachu xiina yastawi ljuz'aani curfan wa nukran caadimay bayaani kada ida ma alficlu kana alkhabara ow qusida isticmaaluhu munxasira ow kana musladan lidii lam ibtidaa ow laazimi sadri kaman limunjida wanaxwu cindii dirhamun walii watar multazamun fiihi taqadumu alkhabar kada idaa caada calayhi mudmaru mima bihi canhu mubiinan yukhbaru kada idaa yastawjibu tasdiira kaayna man calimtahu nasiira wa khabara almaxsuuri qadim abada kama lanaa ila itibaacu axmada wa xadfu maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydun bacda man cindakuma wa fii jawaabi kayfa zaydun qul danif fazaydun istugniya canhu id curif walaslu sida asalka ah fil akhbaari khabarra uu asala an tu'ahara in la dibdhigo wey wajawasuu way banneeyeen naxwiyiin ataqdiima horumarin ayay banneeyeen id waqti bayna banneeyeen laa darara wax dhib la yidhaahdaa uusan jirin mubtadaiyo khabar ayaan ku soo jirnay waxaa noo dambeeyey mubtadihii khabarka qaadanayay macrifo inuu noqdaa inay laasim tahay ama nakira musawiq haysato macrifo inuu noqdo ama nakiro musawiq haysata noqdaa waxaa shardinayey qolada jumlada u shardinayay faa'iide mujadada inay keento amaa qolada aan u shardinaynin nakira bilaa musawaq in lagu bilowdaa way bannaan tahay nakira bilaa musawiq sidaa ayay bannaynayeen musawaqaadkii ayuu musanifka tiriyey ilaa lix musawiq ayuu sheegay shanna waa laga dhigi karaa sida aan soo sheegnay musawiqaadkaasi waxaa ka mid ahaa nakirada in la nactiyeeyo wuxuuna ku miisaaliyey musanifka raxmatullaahi calayhi wa rajulun min alkiraami cindana miisaalkaasi shuraaxda qaar waxay leeyihiin musanifka talaamiiddiisii waxaa ka mid ahaa imaamu nawowi isaguna ula jeeday kan shalay intaa halkaan sheegayey ayaa waxaa lagu baraarujiyey waxoogaa khata lisaaniga ah. imaamu nawowi meeshii aan dhihi lahaa imaamu maalik baan idhi imaamu maalikna waa salafkiibu hawaa horreeyey imaamu maalik isma ayan dhoweyn waxaan u jeedaa isma ayan dhoweyn ibnu maalik aad bay u kala fogaayeen ninka ay mucaasirka ahaayeen talaamiiddiina ka mid ahaa waa imaamu nawowi la yaqaano weliba soomaalida aad bay u taqaanaayoo madhabka shaaficiga a'immadiisa waaweyn ayuu ka mid yahay imaamu nawowi kitaabka minhaajkaana ninka muxarar ka soo gaabiye weeye oo raafici uu lahaa raxmatullaahi calayhima jamiican sifada waxaan u shardinay sifa takhsiis keeni kartaa waa inay tahay dayan sifada takhsiis keeni karin waxaan nidha ee sifanimadeedu waxba tari mayso musawiqna noqon mayso oo in la yidhaahdo rajulun min alinsaani oo kale wax bannaan ma aha taswiiqna keeni mayso waayo rajul insaan inuu ka mid yahay waa la iska garani ee waa inay noqotaa sifada sifa takhsiis keeni karto waxaa kale sifadu waxaa suurowdaa lafdiyatun inay tahay taqdiiriye inay tahay macnawiye inay tahay saddexdaasaa loo qaybiya sifa lafdiya sifa lagu hadlay weeye sida miisaalka musanifka rajulun waxaa u cunansiiyey mubtadanimada min alkiraami jaara laga nactiyeeyey jaaramajuurka majruurka nactigeena waa sheegan yahay waa sifa lafdiya sifa taqdiiriya inay noqotona waa laga yaabaa sifada waa maxduuf laakiin waa kalaamka dhexdiisa ayay ku qadaran tahay wa daa'ifatun qad ahamathum anfusuhum oo kale daa'ifatun mubtada weeye waxaa u cunansiiye waa nakire waa mancuu taa'ifa nactigiibaa xadfan nactiga xadfanna wuxuu ahaan lahaa wa daa'ifatun min hayrikum waxaana tusinayaa aayadda bilowgeedii hore ayaa wuxuu ahaa qad anzala calaykum min bacdi ilhammi amanatan nucaasan yagshaa aa'ifatan minkum aa'ifatan minkum koox idinkee oo aa'ifo mancuud weeye minkum ayaa nactikaa daa'ifada dambena nactigeedii ayaa xadfan sidaa nactiga taqdiiri inuu u noqdana way dhici karto waxaa kaloo dhici kara nactiga macnawi inuu yahay macnawina waxaa loo jeedaa ifadu waa macnawi waxaa loo jeedaa ismigan meesha yaallee nakirada ahay laga dhigayo nacti u xadfan ma jiro nacti madkuuroo daba yaalloo malfuudoo lagu hadlayna ma jiro laakiin lafdigani ayaa wuxuu ku tusinayaa lafdiga nakirada laftiisa ayaa wuxuu ku tusinayaa macna ahaan nacti mancuut inuu yahay oo nacti uu leeyahay nactigaana maxduuf maaha waa sida ismiga la taskhiiriyoo kale rujaylun cindanaa baa tiri rujaylun nin yar ayaa cindanaa agtannada ku sugan rajul nin weeye la galay yarta xageedka keenahays tasqiirkaa keenaya tasqiirkana sifa ahaan ayuu ka dhigan yahay mawsuuf maxduuf oo kalaamka dhexdii ka xadfanna ma jiro ee lafdiga rujala ayaa wuxuu ku tusinayaa sifadiisii isna mubtado wuu noqon karayaa sifadu sidaa haddii ay u tahay macnawi waayahay waxaa kaloon shale aan qeyb ka sheegnay qeybna aan gara weynay muxuu ahaa jaar iyo majruur iyo darafka mutacalaqooda mawaadicdii in la xadfu ay waajibaysay sagaalka mawdic ahayd toddoba mawdic ayaan ka sheegnay toddobadaa mawdicna waxay ahaayeen daraf iyo jaar iyo majruur haddii ay silan noqdaan haddii ay khabar noqdaan haddii ay xaalo noqdaan haddii ay nacti noqdaan afartaa muhim weeye waa la sheegaa musanifkana waa ku baraynaa labana waa soo marnay labana waa noo dhiman yihiin waxaa lagu shanaynayaa min baab alishtiqaal haddii ay noqdaan yowma aljumcati sumtu fiihi oo kale waxaa lagu lixaynayaa maal iyo mahmaah haddii ay noqdaan xiina idin alaana shalay miaalka waan khaladnay amsi alaanaan nidhi ee waxa weye miaalku xiina idin alaan maalku waa sida xiina idin arrinka waa hor u dhacay ee alaana hadda maxaad leedahay ayuu noqonayaa macnihii waayahay waxaa lagu toddobaynayaayo shalay aan sheegnay baabulqasam xuruufta lagu dhaarto ba'da mooye labada kale mutacalaqoodii in la xadfaa waajiba toddobadaasaan shalay sheegay waxaa sideed ku noqonaya darafka iyo jaar iyo majruurka marbay bay camalfalaan insha allahu tacaala baabulfaacil marka aan marayno waxyaabaha camalfalo kow iyo toban caamil ayaa camalfasha kow iyo tobankaasi daraf iyo jaar iyo majruur ayaa ka mid ah haddaba daraf iyo jaar iyo majruur marka ay camalfalaan mutacalaqooda in la xadfaa waajib wey waa sideed waxaa sagaal noqonayaa shibhulmaal mahmaha wax shabaha maal ma aha laakiin maal ahaan ayaa loola dhaqmaa carabtii hore ayaa waxay isticmaali jireen ruux markuu aroosay u tahniyadaynayaan birifaa'i walbaniin bay ugu tahniyadayn jireen birifaa'i iswaafaqid iyo walbaniina wiilal hee birifaa'i walbaniina waa jaaramajo waxbay ku tacalluqaya way xadfeen waajibnimayna u xadfeen maal lama ahee waa shibhulmaal oo waxay u jeedaan carasta birifaa'i walbaniin carasta ficligii ay ku tacallujin lahaayeen ayay xadfeen sagaalka mawdic iyo daraf iyo jaar iyo majruu mutacalliqooda waajibnimo loo xadfaa sagaalkaa wixii aan ahayn daraf iyo jaar iyo majruur mutacalliqooda in la xadfaa imaa inayan bannaanayn imaa inay jaa'is tahay wax ka dhexeeya ma jiro warka walaslu sidaa asalkaa fi lakhbaari an tu'ahara wajawazuu taqdiima halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka kana bilaabaya halkan laga bilaabo ilaa baabka uu ka dhammeeyo saddex arrimood ayuu ka hadlaya baabu lmubtada ilaa uu ka dhammeeyo saddex arrimood ayuu doonayaa inuu ka hadlo musanifka saddexda arrimood arrinka hore waxa weeye mubtade iyo khabar qaabka loo kala hormarinayo yaa xaq u leh in la hormariyo in la hormariyaasi ma waajibba ma jaa'isba hadday waajib tahay mar walba ma waajibba cagsi ma waajibaya arrimaha wuu ka hadlaya waa hal masale masale labaad uu ka hadlaya waxa weeyaan <clears throat> mubtada iyo khabar xadafkooda ma bannaan yahay mubtada in la xadfaa ma bannaan tahay khabarse in la xadfaa ma bannaan yahay arrinkaana wuu ka hadlayaa arrinka saddexaad ee u dambeeya baabka uu ku khatimayo khabar inuu tacadudaa ma bannaan tahay hal mubtada hal khabar inuu yeelan karo waa naqaanaa sax wey laakiin ma dhici kartaa hal mubtada laba khabar iyo saddex khabar iyo afar khabar iyo inuu qaato ma suuroobi karta afar saddexdaa masale ayuu doonayaa halka laga bilaabo ilaa baabka uu ka dhammaeyo inuuga hadlo wuxuu soo hormariyey mubtadaha iyo khabarka in la kala hormarin karo wuxuu yidhi musanifka asal ahaan mubtadaha inuu horeeyaa asal ah khabarkana uu dambeeyo arrinkaasaa raajixa asala ah sida la yaqaana ay tahay mubtada waa inuu horeeyaa khabarna waa inuu dambeeyaa walaslu filakhbaari an tu'ahara in la isdabamariyo oo mubtadihii dib loo dhigo khabarkiina la hormariyaa taa ka warran taana way bannaan tahay wax dhibia ah hadduusan keenaynin laakiin waa khilaaful asli asalkiioo la garabmaray weeye wayse bannaan tahay khabarka in la hormariyo mubtada haddii loo dhigo wax darar iyo dhibaata hadduusan keenaynin dhibaato hadduu keenaya ka waran ee khabar in la hormariyaa ma bannaano mawaadicda dhibaato ay dhicina isagaaba soo wadaa musanifka walaslu sida asalkaa ah fil lakhbaari Ah, khabarna sida asal u ah an tu'ahara in dib loo dhigo weeyaanoo mubtadaha la hormariyo wajawazuu naxwiyiin weliba basriyiin waxay banneeyeen kuufiyiin ma ogola khabar in la hormariyo eebe waxa bannaynaya waa basriyiin wajawazuu basriyiin waxay banneeyeen ataqdiima khabarkii hormarintiisii ayay banneeyeen id waqti bayna banneeyeen laa darara wax dhib la yidhaahdaa uusan jirin famnaxu xiina yastawi ljus'aani curfan wa nukran caadimay bayaanin kadaa idaa ma alficlu kaana alkhabara aw qusida isticmaaluhu munxasira aw kaana musnadan lidii laam ibtidaa u laazimi sadri kaman limunjida famnaca diid hub taqdiimu lkhabarkii diid xiina wakhtigiina manci yastawi ay sinmayaan aljusaani labada jus mubtadaha iyo khabarka weeye ay sinmayaan curfan min jihati macrifo iyo wa nukran min jihati nakira ay ku sinmayaan caadimey bayaanin caddayn kuba waaye xaal ay yihiin kadaaka ayuu la mid yahay idaa ma ficlu idaa kaana haddii uu noqdo alficlu ficli kaana haddii uu noqdo alkhabara khabar haddii uu noqdo ow qusida waxaa loo qastay isticmaaluhu isticmaalu lkhabari khabarka isticmaalkii munxasiran mid mubtadaha uu ku koobmayo ow kaana wuxuu noqday mubtadihii ow kaana khabarkii ayaa wuxuu noqday musnadan mid lagu tiiriyey lidii laam ibtidaa'in limubtada'in mubtada loo tiiriyey mubtadaha oo dii laam ibtidaa'in laamulibtida u saaxiiba ow laazimi sadri ama laasimu sadri mid u saaxiiba ayaa lagu tiiriyey wadaalika kaman axadkee baa lii aniga ii sugnaaday munjidan xaal uu yahay mid i korinayo o i badbaadinayo waxaan soo sheegno musanifka uu ka soo hadlay mubtadaha iyo khabarka asal ahaan sida in loo kala hormariyaa ay tahay mubtadaha waa in la hormariyaa khabarkana waa inuu dambeeyaa asalka in la garamaroo mubtada dib loo dhigo khabarna la hormariya way bannaan tahay wax dhibaatay ah hadduusan dhacaynin mawaadic dhibaato ay dhiciyo khabarka haddii la hormariye mubtadaha dib loo dhigo dhibaato ay imaanay ayuu tiriyey oo macnaheeda uu yahay mubtada in la hormariyo asalkii la laazimaa waajibi mubtadihii in la hormariyo khabarkiina dib loo dhigo ayaa waajibi shan mas'aluu ka sheegay afar mas'alena wuu ka tegay sagaal mas'ale isla noqonaya shanta masaluu musanifka sheegay masalada hore waxa weeye mubtadihii iyo khabarka ayaa darajada ku midoobay wax kala caddeeyana lama hayo derajaday ku midoobeen waxaa loo jeedaa mubtadihii waa macrifo khabarkiina waa macrifo horta asal ahaan mubtaduhu macrifo inuu noqdo wey khabarkana nakira noqdo taasaa asal ah mubtadaha iyo khabarka inay laba macrifo isla noqdaan lama yaqaano laba macrifo inay noqdaan waxaa keeni karaa oo keliya mukhaadabka lala hadlayo mubtadaha ee khabarka lagula hadlayo mubtadaha haddii uu yaqaano khabarkana uu yaqaano nisbada ka dhaxaysa uusan aqoonin mubtadihii buu yaqaan khabarkiina wuu yaqaanaa laakiin nisbaduusan aqoonin miiaal ninbaa wuxuu yaqaanaa anigu inaan walaal leeyahay ninka zeed la yidhaahdana goonni buu u yaqaan zeed inuu walaalka yahay ma yaqaano anigu inaan walaal leeyah og yahay zeedna goonnidiisu u yaqaanaa haddaba anigan uu yaqaanno iyo walaal leeyahay iyo zaydkaa uu yaqaanno nisbada noo dhexayso walaaltinimadu jaahilka ka yahay markaasaa waxaa la macrifeeyaa mubtadaha iyo khabar oo waxaad leedahay zaydun akhuuk war zayd waa walaalka zayd waa taqaanaa soo walaal inaan leeyahayna waa taqaanaa zaydun akhii zayd walaalkay wey nisbada noo dhexaysaan ku barayaa nisbadaasaan aqoonini macnihii waa sida waayahay haddaba mubtadihii iyo khabarkii haddii ay macrifanimada ku midoobaan ama nakiranimay ku midoobeenoo mubtadihii waa nakira khabarkiina waa nakira mid walbana musawiq buu haystaayoo kii mubtada laga dhigaaba musawiq buu helayaa wax kala caddeeyooo mubtadaha iyo khabarka si gaar ahaaneed u kala caddeeyana lama hayo ee kan mubtadaha aad ku waddo inaad hormarisaa waajiba kan khabarka aad ku waddaana aad dibmariso mariso miiaal zaydun akhuukadii haddeen aan miiaalinayna wey zaydun akhuuka kan mubtadaha aad ku waddo waa inaad hormariso waayo zayd waa macrifo akhuukana waa macrifo mid walbana mubtadanimo waa u suubadaa akhuukana haddaad hormariso mubtaduu noqonaya akhuuka zaydun zayd haddaad hormarisana mubtaduu noqonayaa zaydun akhuuk kanaad macrifada ku waddo waa inaad hormarisa nakirannimada haddii ay ku midoobeen isla markaana mid walba musawiq u haystana waa lamidoo afdalu min zaydin afdalu min camrinaad afdalu min zaydin zayd ninka ka fadli badani afdalu min camri camarna waa ka fadli badan yahay he afdal waa ismi nakira ah isla markaana mubtada wuu noqon karayaayo musawid buu haystaa wuu cabalfalaya min zaydin jaara majruurku ku cabalfali afdalu min camrinna waa la mid kan aad ku wadoo mubtadaha waa inaad hormarisaa ka kalena waa inaad dambaysiisaa oo markaan qariina lahaynin qariina haddii la haya ka waran midkaad doontaad hormarin karta mubtadihii waa la yaqaanaayoo qariina mubtadaha ku tusine khabarkana ku tusin ayaa la haya kaa doonta hormari markaa abuu xaniifata abuu yuusufa tiri ama abuu yuusufa abuu xaniifata abuu yuusufa waa mubtada abuu xaniifatana waa khabar sidaasi aan ahaynna asixi mayso abuu xaniifa hormari ama dembaysi farqi male waayo tashbiih baa meesha yaallaayo mushabbah iyo mushabbahu bihi abuu xaniifa iyo abuu yuusuf abuu xaniifa imaam ahaa abuu yuusufna tilmiid buu ahaa oo tilmiidu abi xaniifu ahaa hee tilmiidkaad shabbihi haysood imaamka ku shabbihi ee waxaan dhici karin imaamka inaad tilmiidka ku shabahdo waayo tashbiiha sidiisaba wajhu shabaha kan uu ku badan yahay mar walba mushabahu bihi noqda marka haddii abuu xaniifata abu yuusuf aad tiro iyo haddii aad abuu yuusuf abuu xaniifa aad tiraahdaba mid kastaba abuu yuusuf ayaa mubtada'a mar walba isagaa mushabbaha abuu xaniifana wa khabar weeyaano waa mushabbahu bihi waxaa lamida bayd ibnu caqiilka uu keenayo banuuna banuu abnaa'ina wa banaatuna banuuhunna abnaa'u rijaali ilabaacidi banuunaada waa khabar muqadama ah. banuu abnaa'inaana mubtada mu'ahare wey waayo banuu abnaa'ina iyo banuuna banuu abnaa'inaada dambaa mushabbaha banuunaada horena mushabbahu bihi weeye xuluwiga iyo isku xirnaanshaha iyo qaraabanimada wiilasha awowga aad u tahay iyo kuwa aad dhashay kuwa aad dhashay ku badan tahay kuwa ay ku badan tahay mushabbahu bihi ah iyagaana khabar ah marka wuxuu noqonayaa banuuna wiilashannadii weeye banuu abnaainaa wiilashanada wiilashay sii dhalaan oo banuu abnaa'inaada dambaa mubtadaah banuunaada hormartayna khabar weeyaan sidaas aan ahaynna asixi mayso tashbiihaas ayaana tusinaya ee qariina haddii sidaa loo hayo kaa doontaad hormarin karta waayahay waa almasalo masalada labaad musanifkaa si aan waadix ahayn ayuu u sheegay laakiin xaqiiqadu waxa weeye masalada labaad mubtadaha khabarkiisii ayaa ficli noqday jumla ficliya awey ficligana wuxuu rafcinayaa damiir mustatiroo mubtadaha u noqonayo shari wey mubtadaha khabarkiisii ayaa jumla ficliya noqotay ficligana wuxuu rafcinayaa damiir mustatir ah islamarkaana mubtadaha u noqonayo markaana waxaa waajiba mubtadaha in la hormariyo waayo haddaan la hormarinin faacil buu u ekaani sida zaydun qaama oo kale zaydun waa eh, mubtada qaama ficil maadi faacilku waa damiir mustatir ee eh, taqdiiruhu huwa zayd buu u noqoni zaydkaa mubtada inaad hormarisaa waajib waajiba haddaadan hormarinin oo qaama zaydun aad tiraahdo qaama waa ficil maadi zaydunna faacilkiisii buu noqoni marka faacil si uusan ugu ekaanin mar hadduu ficliga rafcinaya damiir mustatira una noqonayo mubtadaha mubtadaha inaad hormarisaa waajiba ficliga iyo jumladiisa aad isla dambaysiiso ficliga damiir mustatira waa inuu rafciyanayaan niri ismi daahiri hadduu rafciya ka waran ama damiir baarisuu rafciyey mubtadaha dambaysi ama hormari jaaza wajaaza weeye labsina dhici maayo miaal zaydun qaama abuuhu wey zaydun waa mubtada qaama waa ficil maadi abuuhuna waa faacilkii jumladaa khabara hee qaama ficligan abuuhu ismi daahira soo muusan rafcinin zaydkii dambaysii haddii aad doonto waa bannaantahay oo qaama abuuhu zaydun inaad tidhahdaa kuu bannaan inaad hormaraysaana waa bannaantahay damiir baaris ee hadduu rafcinayana waa lamidoo azaydaani qaamaa oo kale wey qaamaa aliftaada ee baaris u rafciyey qaamaa azaydaani inaad tidhaahdaa bannaan oo mubtadihii aad dib u dhigto khabarkiioo jumla ficliye ah na aad maadaama e, damiir baarise uu rafcinayo masala labaad wey lakiin musanifka masaladaas sidaa umuusan tawdiixinin kadaa idaa malficlu kaana alkhabara buu iska yiri hadduu ficli khabar noqdo wuu iska ilaaqi laakiin ilaaqaasi ma ahe ficliga waa inuu rafcinayo damiir mustatiroo mubtadaha u noqonayo waayahay masalada saddexaad mubtadihii ayaa wuxuu wataa laamulibtida marba laamulibtida mubtada haddii la gelaya in la hormariyaa waajiba waayo laamulibtidaha sadrulkalaamla lazaydun qaa'imun wey lazayduntaa inaad hormarisaa waajiba maadaama laamulibtida uu wato khabarkiina aad dib u dhigto masalada afraad mubtadihii ayaa sadrulkalaam leh mubtadihii ayaa wuxuu leeyahay sadrulkalaam yacni waxaa jira asmaa in la hormariyo mooye wax kale usan ku bannaanayn asmaadaas sadrulkalaam inay yeelataa waxa labay u qaybsami ismiga daata ahaantiisu sadrulkalaam u leeyahay waa qayb qaybta labaad ismiga daata ahaantii sadrulkalaam uma lahe sabab baa sadrulkalaam u yeelaya oo shay sadrulkalaam leh ayaa la xidhiidhsadee kaasaa sadrulkalaam u yeelay labadaa ayuu sadrulkalaamka u qaybsamaa asbaada sadrulkalaam kale afar ismi weeye islamarkaana mubtada noqon karto maada tacajubiyada ah ficlu tacajubka maadiisa ko asmaau shari labo asmaau listifhaam saddex kamta khabariyada ah afartaasaa sadrulkalaamle daata ahaantoodana sadrulkalaamle afartaa haddii ay mubtada noqdaan in la hormariyaa waajiba ah kale la dambaysiyo asmaada heerkooda sadrulkalaam ku yeeshaana waa afar iyaguna waa dhib yar yihiin maadii tacajubiyada ahayd mooye saddexdii kaleen hadda soo sheegnay ismigii loo idaafeeya asadulkalaam buu yeelanay maada tacajubiyada weligeed mudaafu ileyhi ma noqoto qolooyinkan kalese mudaafu ileyhi way noqon karayaan ismulistifhaam mudaafu ileyhi inuu noqdaa dhici karta mudaafu ileyhi haddii uu noqdo mudaafkiisa asadulkalaam ayuu yeelanayaayo wuu ka kasbani saddex iyo toban arrimoodoo waxaa jira mudaafka mudaafu ileyhiga wuu ka kasbado insha allah bowlidaafaan ugu tegi doonnaa saddex iyo tobankaa waxaa ka mida ah sadaara yacnii in la hormariya inay waajibto mudaafu ilayhiga hadduu sadrukalaam leeyahay mudaafka sadrukalaam ayuu kasbanaya miiaal ismulistifaam haddii aad u idaafayso sida rajulu man cindaka ama cabdu man cindakaa tiri cabdu man cindak yaa addoonkiisa agtaada uu ku sugan yahay wey manta istifaamiyay ahayd sadurkalaam bayna lahayd waxaad ka hormarisaa cabdi oo mudaafa cabdidii baa sadululaam yeelani ee mantiina mudaafu ilayhinimay ku jarmi waayahay waxaa la mid ah ismu shardi haddii aad u idaafayso asna waa la midoo inaad waxaa waajibi muxuu ahaa sadulkalaam inaad hormarisaa waajibi rajulu man yaqum aqum macahu baa tiri ama cabdu man yaqum aqum macahu ninka istaago addoonkii kaasaan la istaagi anna inaad hormarisaa waajibi asna kam khabariye ah haddii aad u idaafaysana waa la mid waayahay saddexdaasi keyrkooda sababkii ayay sadaaro ku yeesheen waxaa kaloo kheyr sadaaro ku yeelanayaa laamulibtida ismigii la geliyaana ligayrihi buu sadulkalaam u leeyahay la zaydun qaa'imun zayd sadulkalaam ma uusan lahayn ee laamta laamulibtidaha ee la geliya ayaa sadrulkalaam u keentay afartaana heyrkooda ay sadrulkalaam ku yeeshaan si kastaba ha ahaatee ismiga sadrulkalaam kale mubtada haddii uu noqdo in la hormariyaa waajibi waa masale afraad mas'ala shanaad khabarkii ayaa maxsuurun fiihi noqday mubtadaha waa maxsuur khabarkana maxsuurun fiihi buu noqday oo khabarkiibaa wax la gelaya ilaa iyo wax lamida inla dambaysiyaa waajibi maa zaydun ilaa qaa'imun baa tiri ama inamaa zaydun qaa'imun khabarka inaad dambaysiisaa waajiba maadaama khabarka maxsuurun fiihi uu yahay shantaa mas'ala musanifkaa ah sheegay afar mas'alana wuu ka tegay afartaba khudarigaa qoraya kow mubtadaha mud iyo mundu xuruufuljar bay ka mid ahaayeen xuruufuljar waxay noqonayaan ismi jaran haddii la daba dhigo ee mar waxaa jiraa ficliba la daba dhigayo ama ismi rafcisan la daba dhigayo musanifka matniga ku keeni doona insha allahu tacaala wamud wamundu smaani xayu rafaca ow uuliya alficla ka ji'tu mudacaa buu dhihi doona ismi rafcisan haddii la dabadhigo mud iyo mundu mubtadaay noqonayaan mar haddii ay mubtada noqdaanna in la hormariyaa waajiba lama dambaysiin karo waa masalo mas'alo labaad mubtadaha khabarkiisibaa alabi ficli alabi ee noqday zaydun idribhu baa tiri mubtadaha inaad hormarisaa waajiba masalo labaad wey masale saddexaad ee mubtadihii khabarkiisa wuxuu wataa fa mubtadaha khabarkiisi ayaad fa gelisa alladii yatiinii falahu dirhamu falahu dirhamun jumladan fada ay ku jirtay khabarka dhacday in la dambaysayaa waajiba mubtadahan aan la hormariyo masale saddexaad wey masale afraad ba zaa'ida ah khabarka haddii la geliyo mubtadaha waa in la hormariyo maa zaydun biqaa'imin baad tihi zayduntaa waa inaad hormarisaa maadaama khabarka ba zaa'ida sagaalka mas'ala ayaa mubtadaha in la hormariyo khabarkana dib loo dhigo ay waajiba laakiin musanifka shan ayuu ka sheegay famnachu haadaasi ataqdiimadii bay u noqoni famnac mancihu taqdiimintii khabarkii hormarintii la hormarin lahaa manciyo diid xiina wakhtigiina manci yastawii ay sinmayaan aljusaani labada juz ay sinmayaan mubtadaha iyo khabarka ayuu u jeedaa curfan min jihati macrifay ku sinmayaan wa nukran min jihati nakiray ku sinmayaan caadimay bayaanin wax kala caddeeyo kuba waaye xaal ay yihiin kadaa kaa ayuu la mid yahay sida loo mancinayo mubtadaha iyo khabarka macrifo marka ay ku sinmaan ama nakiro ay ku sinmaan sida loo mancinayo si lamida oo kadaada masdar maxduufu nacti ka yahay mancan kada mancin famnachu mancan kada mancintaa lamid ee eh, manci taqdiimintii ilaa waqtigii alficlu baala waa zaaida kaana uu noqdo alficluda kaana maxduufo kaanadaa dambe ee fasiri buu ismi u yahay alkhabarana kaanadaa xadfan ayuu khabar u yahay kadaa mancintaa mancin lamida eh ayuu la ahaadayoo la mancinaya idaa kaana marka uu noqdo alficlu ficli kaana marka uu noqdo alkhabara khabar marka uu noqdo bishardi ficliga waa inuu rafciyaa damiir mustatiroo mubtadaha u noqonayo ow qusida ama la qasto isticmaaluhu khabarka isticmaalkii munxasaran dhexdiisa mid lagu koobaya inuu yahay oo munxasara ismi mafcuul la aqriyo sidaa ayaa fiican munxasiran haddii la yidhaahdo ismi faacil la aqriyo faacilkiisa wuxuu u noqonayaa mubtadaha noqonayo waayo waxa xasroomaya waa mubtadaha meesha lagu xasroomayana waa khabar khabarka maxsuuru fiihigee lagu xasroomayaa in dib loo dhigo ay waajibi ow qusida waxaa loo qastay isticmaaluhu khabarka isticmaalkii munxasiran mubtada'uhu fiihi mubtadihiisa inuu asaga ku xasroomaa loo qastay ow kaana wuxuu ahaaday khabarkii musnadan mid lagu tiiriyey lidilami ibtida'in limubtada'in mubtada ayaa lagu tiiriyey mubtadaha oo dii laam ibtidaa'in laamulibtida u saaxiiba ow laazimi sadri ama sadri mid laazima ayaa lagu tiiriyoo sadaara leh mubtadiibaa sadrukalaam leh mubtadihii sadrukalaamka lahaa ayuu miiaaliyey wadaalika ka man axadki manta waa istifhaamiya man axadkeebaa lii aniga ii sugnaaday waa khabarkii munjidan xaal uu yahay mid i badbaadinayo wanaxwu cindii dirhamun waliwadar multazamun fiihi taqadumu lkhabar kada ida caada calayhi mudbarun mima bihi canhu mubiinan yukhbaru kda ida ystawjibu tasdiira kaayna man calimtahu nasiira wkhabr اlmaxsuuri qadim abada kama lana ila tibaacu axmada wanaxwu cindii dirhamun waliwatarun miaalka iyo wixii lamida ah. multazamun mid la laazimayo weeye fiihi miaalka waxaa loo laazimay taqadumu lkhabari khabarka horumarkii kadaa kaasoo kale ayuu la mid yahay oo sidaasi lamida ah loogu laazimay taqadumu lkhabar idaa caada marka uu noqdo calayhi calaa mulaabisihi khabarka shay dheehayo ayaa waxa u noqday mudmarun damiir mimaa mubtaduuna ka noqday yukhbaru lagu warramay bihi khabarkaa lagu warramay canhu mubtadahana looga warramay mubiinan xaaluu yahay mid caddaynaya kadaa kaa ayuu la mid yahay ilaa yastawjibu marka uu waajibsado atasdiira awaldhigitaan wadaalika kacayna xaggee buu ku sugnaaday manaxadka calimtahu aad ogaatay nasiiran mid gargaaraya inuu yahay wa khabara almaxsuuri waqadim hormari khabara almaxsuuri kan la xasriyey khabarkii hormari eh, abaddan weliga wadaalika kamaa lanaa nooma sugna ila itibaacu axmeda nabi axmed raacidi mooye wax kale nooma sugna yacni wuxuu leeyahay mubtadaha mawaadicdii in la hormariyo ay waajibka ahayd ayuu soo sheegay mawaadic mubtadaha in dib loo dhigo khabarka inaan la hormariyo ay waajibi ayuu halka sheegayaa afar mawdic weeye afarta mawdicba matniguusaare wuu sheegay musanif afarta mawdic ee khabarka in la hormariyo ay waajibi mubtadihiina dib in loo dhigo asalkiina la garab maro ay waajibi mawdica u horeeyaa waa hadduu mubtadaha nakira noqdo khabarkana daraf iyo jaar iyo majruu ayuu noqday wax musawiqoo loo haya mubtadaha nakirada inaan lama hayo mubtadihii nakiruu noqday khabarkiina daraf iyo jaar iyo majruur ayuu noqday jumlana waa lamide ah hadduu mubtadaha nakirada noqday musawiq mubtadanimada u cunansiiyaa lama hayo mar haddii aan la hayni waxa waajibi khabarkan darafka iyo jaarka iyo majruurka in la hormariyo si musawiq uu noqdo naxwu cindii dirhamun waliwatarta uu sheegayay oo cindii darafkani in la hormariyo waajib weeye waayo dirhamun waa nakira mubtadanimada wax u cunansiiyana lama hayo hee horumari cindida darafka ah musawiq ha u noqote wali waa la mid waa hal masala masalada labaad mubtadihii ayaa wuxuu wataa damiir khabarka u noqonayo mubtadihii ayaa wuxuu wataa damiir khabarka u noqonayo musanifka sidaa ayuu u sheegay laakiin sidaa maaha arrinku waa sidaa laakiin waxyaraa ka bedelan oo damiirka uma noqonaya khabarka oo dhane juz khabarka ka miduu u noqoni mubtadihii ayaa waxaa loo idaafeeyey damiiri juz khabarka ka mid ee u noqonayo hee mubtadaha damiirka loo idaafeeyey in dib loo dhigaa waajiba waayo damiir shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeye in loo celiyaa ma bannaano ilaa fi sabci masaa'ila majmuuca fiih baydkii ma la xusuusta marjicu qad ta'ahara waa yahay toddobadii mawdic ka mid aha mubtada damiir loo ildaafeeyo khabarka juz kamid mid ee u noqonay ka mid muusan ahayn mar hadduusan kamid ahayn damiir lafdan wa rutbatan in loo celiyaa ma bannaano mar haddayan bannaaneen waxaa laazimee mubtadahan damiirka loo idaafeeyo in dib loo dhigo khabarkan qayb ka mid ee ah khabarka uu damiirka u soo noqon doonana la hormariyo cala atamri miluha zubdan waa maal cala tamri cala tamri jaara majruurka fii maxalli rafcin khabar muqadami weeye miluda mubtada weeyaane haada damiirka wuxuu u noqonayaa cala tamri qeyb ka mid ah cala tamri uma wada noqonaya tamriduu u noqona calaada ilaa uma noqdo damiire tamriduu u noqday soo ma ahan tamridana qayb khabarka ka mida weeye mubtadahaas in dib loo dhigo khabar kale la hormariyaa waajibay am calaa quluubin aqfaaluha calaa quluubin quluubtaasuu damiirka u soo noqoni quluubtana waa juzun min alkhabari khabarka qayb ka mida weeyaanoo jaarka iyo majruurka ayaa khabar wadaa ah. aqfaaluna mubtada muahar damiir baana loo idaafeeyey mubtadaha khabarka qayb ka mida uu noqonayo in dib loo dhigaa waajib masalada labaad masalada saddexaad ee khabarka in la hormariyo ay waajibin mubtadahana dib in loo dhigo ay waajibin kabarkii ayaa sadrulkalaam leh khabarkii ayaa wuxuu leeyahay sadrulkalaam yacni khabarkii ayaa wuxuu noqday ismul istifhaam iyo waxyaaba noocaasoo kale ah he khabarka sadrukalaam kale in la hormariyaa waajibin mubtadahana dib loo dhigo musanifkaaba miiaaniye ayna man calimtahu nasiira ayna allaahu xadiidkii ahaa ayaa ka mida ayna daraf weeyaan darafnimuufadxu ku binaysan yahay fii maxalli nasbin buu yaallaa waadarfu mutacalliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inun istaqara mustaqir iyo waxaasi fii maxalli rafcin khabarun muqadam wujuuban weliba allaahuda dambena mubtada mu'akhare weeye khabarka ayna in la soo hormaryaana waajib weeye sababka uu la waajibayna waxa weeyaan isulistifhaam sadrukalaam buu leeyahay in la hormaryaa waajiba waa masalada saddexaad masalada afraadee u dambayso mubtadihiabarkii ayaa wuxuu noqday maxsuun mubtadihiina maxsuurun fiihi masaladii hore dabamarkeeda weeye garo masaladii hore mubtadaha maxsuur ahaa khabarkana maxsuurun fiihi ayuu ahaa maxsuurun fiihigaa dib in loo dhigo mar walba waajibaya insha allah bawul faacil waxaan ugu tegi doonnaa wamaa biilaa ow biinna man xasar akhir waqad yasbiqu inqasuu dahar wax kasta oo maxsuurun fiihi noqdaa in dib loo dhigaa waajibi waxaa maxsuuru fiihiga noqonayaa hadduu mubtadaha yahay in dib loo dhigaa waajib hadduu khabarka yahay in dib loo dhigaa waajib mafcuulu bihi hadduu yahay in dib loo dhigaa waajiba faacil hadduu yahay in dib loo dhigo maxsuurun fiihi oo dhan in dib loo dhigaa waajiba haddaba khabarka maxsuurun fiihi haddii uu noqdo mubtadihiina maxsuur khabarka maxsuurun fiihiga in dib loo dhigaa waajiba afartaa mas'ala khabarkii in eh, la hormariyo mubtadihiina dib loo dhigaa waajibi sida ayuu u sheegay musanifka wanaxwu cindii agtayda ayuu ku sugnaaday dirhamun hal dirham walii aniga ayuu ii sugnaaday watarun dan iyo xaaje ayaa ii sugan tooggaan leeyahay miaaladaa iyo waxa lamidka ihi multazamun mid loo laasimayo weeye fiihi miaalka waxa loo laasimi taqadumu lkhabari khabarka horumarkii kadaa laasimiddaa mid lamida ayaa loo laasimi khabarka horumarkii idaa waqtigii baana la laasimi caada uu noqdo calayhi khabarkii hadduu u noqdo mudmaru damiir abarkaa damiir usoo noqde khabarkoo idil maaha waxa damiirka u noqonaya juz kamida ayuu u noqoni sidaa darteed mudaaf in la qadaraa waajib noqoni kadaa idaa caada marka u noqdo calayhi calaa mulaabisihi khabar ka mid ay isdheehan yihiin oo isku dhex jiraan ayaa waxaa u soo noqday mudmarun damiir mimaa mubtaduuna ka soo noqday yukhbaru ficliga majhuulka loo binaya naa'ibuulfaacilkiisa bihiida wey bihiida eh, haada ku jirtaana khabarkay u noqoni canhu e, damiirkana wuxuu noqonayaa mubtadaha kadaa idaa caada calayhi mudbarun damiir ayaa u noqday mima mubtaduuna ka noqday yukhbaru lagu warramay bihi khabarkaa lagu warramay canhu mubtadahana looga warramay mubiinan xaaluu yahay mid caddaynayo khabarka khabarka wuxuu caddaynayaa damiirka see uu caddaynayaa de marjiciisi wey ilaa damiir waxaa fasiraayo caddeeyaa marjiciisiye kadaa kaa hore ayuu la mid yahay oo sida uu u laasimaya khabarka in dib loo dhigo ayuu u waajibay idaa yastawjibu marka uu waajibsanayo atasdiira bilow iyo awal marka uu laasimsanayo wadaalika kaayna xaggee buu ku sugnaaday manaxadkii calimta aad ogaatay humanka nasiiran mid gargaaraya inuu yahay aad ku ogaatay wa khabaralmaxsuuri waqadim hormari khabaralmaxsuuri mubtadihii maxsuurka ahaa khabarkiisii maxsuuru fiihiga ahaa hormari qadimi hormari abadan weliga waqadimi hormari khabaralmaxsuuri kan la xasriye khabarkiisa hormari yacnii mubtadahan maxsuuru fiihiga noqduu ujeedaa khabarkiisii hormari abadan weliga wadalika kamaa lanaa ila itibaacu axmada itibaacu waa mubtada mu'ahar waajibnimo loo dambaysiiyey lanaa jaara majruurkana waa khabar muqadama mubtadaha in dib loo dhigana waajib weeyaanoo mubtadihii ayaa maxsuurun fiiha kamaa lanaa nooma sugnaanin ila itibaacu axmeda nabi axmed raaciddii mooye wax kale nooma sugna calayhi salaatu wasalaam wa xadfu maa yuclamu jaa'izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakumaa wa fii jawaabi kayfa zaydun quldanii fazaydun istughniya canhu id curif wa xadfu maa shay xadafkii yuclamu la ogyahay la ogaanayo jaa'izun mid bannaan wey xadafka kamaa taquulu sidaaduu dhihi bal zaydun bacda man cindakumaa man cindakumaa iyo wixii lamid ee gadaasha wa fii jawaabi kayfa zaydun waqul waxaad tidhaahdaa danifundhe fii jawaabi kayfa zaydun kayfa zaydun jawaabkeeda dhexdii ku dheh danif fa zaydun lafdiga zayd ah istuqniya waa la maarmay canhu zayd ayaa laga maarmay id curifa waa la yaqaano waa la bartaye Eh, halkana saddexdii masale uu ku dhammaynaya baabka masaladii labaad weeyaan mubtada iyo khabar xadafkooda ka waran mubtadaha iyo khabarka daliil haddii loo helo xadafkoodii waa bannaanya horta awalan hal fahm kalaamkan carabta ahee sardisan ee tirsan saddex arrimood ayuu ka kooban yahay wixii mucrab noqda asmaada weeye marka laga hadlayo marfuuc iyo mansuub iyo majruub marfuucoo dhan cumdaa la yidhaahdaa kalaamkuu tiir u yahay mansuub iyo majruuroo dhanna fadlo weeyaanoo kalaamka dheeri buu ku yahay fadlo waxaa loo jeedaa macnaha kalaamka tiir uma aha oo haddii la xadfo kalaamkii ma dumayo marfuucoo dhanna cumdo weeyaanoo haddii la xadfo kalaamkii macnihiisii baa baaba'aya macna aan la fahmi karin ayaa soo bixi taa mar haddii ay marfuuc yihiin kalaamka cumday u yihiin iyo tiir cumdoo dhanna ama marfuucoo dhanna xadafkii ma bannaano ilaa bidaliil daliil cad oo weliba tusinaya wax meesha ka xadfa waxa uu yahay in la helo mooye cumde in la xadfaa ma bannaano haddaba mubtada iyo khabar xadafkooda wuxuu ku bannaanaan karaa oo keli ah daliil mubtadaha xadfan ama khabarka xadfan tusinayo haddii aan la helinna xadafkooda ma bannaano taa sidaa u fahm waa yahay haddaba daliil marka la helo ee in la xadfo mubtada ama khabar la doonayo yaa xadafka lagu u qaybsamaya xadaf waajiba iyo xadaf jaa'isa mubtadihii in la xadfaa inay jaa'is tahay iska bannaan tahay iyo inay waajib tahay in la xadfo khabarkii in la xadfo inuu jaa'is yahay iyo xadafka inuu waajib yahay labada ayuu u qaybsamay xadafkii waajibka ahaa wuu soo wadaa musanifka wuu keeni doonaa xadafkii jaa'iska ahaa ayuu halka kaga hadlay xadafka mubtada iyo khabar mid walba waa la xadfi karayaa daliil haddii loo helo hal shari haddii la helo daliil waa in la helaa waa shari shari kalena waa la raacini laba shari buu noqon mubtadaha iyo khabarka in la xadfo la doonayo mubtadaha in la xadfo la doonayo ama khabarka in la xadfo la doonayaa damiiru shani waa inayaan khabar u ahayn damiiru shani insha allahu tacaala baabu kaanaan ku bari doonaaye damiiru shani shan wej ayuu wuxuu ku khilaafsan yahay damaa'irta kale shanta wej uu ku khilaafsan yahay waxaa ka mida kabar waxaa u noqdaa damiiru shani mubtaduu noqdaa waxaa khabar u noqdaa jumla weligii mufrad khabar uma noqdo jumlo mar hadday khabar u noqoni jumlada khabarka noqotaa jumle mubtada iyo khabar iska saaran haddii ay noqoto jumlada mubtadaha iyo khabarka iska saaran jus ka mid ee lama xadfi karayo bal xataa jumla ficliye ah haddii ay khabar noqoto damiiru shani khabarkiisa juz ka mida ma balxadfi karo in la wada sheegaa waajiba jubladu hadday mubtada iyo khabar iska saaran tahayna waa in la sheegaa ficl iyo faacil iyo mafcuulu bihi iyo sheekada haddii ay tahayna waa in la sheegaa lama xadfi karayo waayahay e, mubtadaha iyo khabarka la xadfayo waxaa shardi ah daliil marka loo helo kadib damiiru shani waa inayan khabar u noqonin markaasuu xadafka bannaan yahay xadafka markuu bannaanaadana waxaa suurowdaa mubtadaha oo kelia in la xadfaa inay bannaan tahay oo waxa daliilka uu tusinaya waa mubtadaha oo kelia maya khabarka oo kelia daliil inuu ku tusiyo xadafka uu bannaanaado labadaasu musanifka sheegay waxaa la mid ah mubtadaha iyo khabarka labadaba daliil haddii loo helo mubtadihii daliil ku tusiyaa la haya khabarkiina daliil ku tusiyaa la haya labada waad xadfi karta miaalninbaa wuxuu kugu yidhi azaydun qaaimun zaydun mubtada qaa'imunna waa khabar soo maaha nacam dhehe nacam waa xarfu jawaabi waxaad xadaftay mubtadihiia khabarkii zaydun qaa'imun meesha aaddihi lahayd waa iska xadaftay nacam ayaad ugu jawaabtay mubtadaha abarka labada waa xadaftay taana waa dhici karta mubtadaha keliya haddii uu daliil ku tusiyaana waa xadfi kar khabarka keliya haddii u daliil ku tusiyaana waa xadfi kar musanifkaana miaaliyey wa xadfu maa shay xadafkii yuclamu la ogaanayo xadafka la xadfaa jaa'izun mid bannaan wey xadafkaasi kamaa taquulu bacda masdariya ka qowlika hadalkaagii oo kale wey zaydun aatiri bacda man cindakumaa nin ayaa wuxuu ku weydiiyey man cindakumaa agtiinna yaa ku sugan niyowni zaydun aad leedahay zaydun cindanaa meeshii aad dhihi lahayd cindanaadee khabarkaad iska xadaftay zayduna mubtadaaad sheegtay waayo khabarka daliil ku tusiyaa la hayaayo cindakumaadii ninkaa uu sheegay ayaa ku tusiday waayahay wa fii jawaabi kayfa zaydun waqul waxaad tidhaahdaa danifun mid dhimmanaya wey sakaraad wey kasii bixays ninkii zayd ahaa fii jawaabi kayfa zaydu kayfa zaydun jawaabteeda dhexdeeda sidaa kudhi ninbaa wuxuu ku weydiiyey kayfa zaydun danif dhehe danifka ruuxa cishqiga la dhimanaya la yidhaahda iyo waxa lamidkaa ee sakaraad waay ninka naftaa ka bixiyaysa danifun waa qabar mubtadihiibaa xadfan maxaa loo xadfay fa zaydun lafdiga zayda ustuqniya waa la maarmay canhu waa laga maarmay mubtadihii zayd ahaa in la sheega waa laga maarmay id cilaa urifa waa la yaqaanaaye oo ninka hore su'aashiisa ayaa lagu garani mar haddii la gartay waa la xadfi karaya mubtadaha si khaas ahaanayd daliil haddii uu ku tusiyo saddex mawdic ayuu xadafka sii badan yahay oo zaa'id uu yahay oo in la sheegaaba qaliil ay tahay saddexda mawdic mawdica u hore su'aal hadduu jawaab u noqdo mubtadahan iyo khabarkan wuxuu jawaab u yahay su'aal lagu weydiiyey khalaas in iska xadfaa la yaqaana taasaana fara badanba waa miaalada musanifka hadduu miaaliyoka abaad haddii qool uu dabadhaco mubtadihii baa qool laga hormariya qool ayuu dabadhacay markaana in la xadfaa badan sida mm, sayaquuluuna alaaatun oo kale hum alaaatun meeshii la dhihi lahaa humtii baa laiska xadfa aalian waxaa xadafka uu badan yahay mowdic saddexaad ah fauljaza haddii uu dabadhaco aadaatu shardi baa dhacay jawaabu shardi buu doonayay jumla ismiyaa jawaabu shardi noqotay fa baa la geliyey fadii mubtadaa daba yaalla mubtadaha in la xadfaa badan man camila saalixan falinafsihi jaara majruurka waa khabar mubtadihina waa xadfan yahay faauljazaha gadaasheedaana la xadfi facamaluhu linafsihi buu ahaanada saddexdaa mawdic si gaar ahaaneed ayuu u badan yahay mubtadaha in loo xadfo wallah aclam sal allah wsal barak caleyk